هديها وخريقاتا دينتا اللي دفاعا دواقيدا كدولا دارتي قالنا قوات هديها وخريقاتا دينتا اللي دفاعا dhawaaqida ku duula dhaartayga lana guwa dooni mayno farmaajo diinta rabbiyuu ka jeestay dimuquraadiyuu doortay dalkii buuga la siiyey dooni farmaajo diinta rabbiyuu ka jeestay dimuquraadiyuu doortay dalkii buuga la siiyey dooni farmaajo diinta rabbiyuu ka jeestay dimuquraadiyuu doortay dalkii buuga baa la siiyey madyaha qoryo qaata diinta alleh difaaca dawaaqida ku duula daartayga lana guwaad madyaha qaata diinta alleh difaaca dhawaaqida ku duula dhaartay gaalana guwa dooni mayno gaala raacyo dooni diinka jeeste dooni mayno qaate dooni mayno dooni mayno dooni mayno gaala raacyo dooni diinka jeeste dooni mayno qaate dooni mayno dooni gaala raacyo dooni diinka jeeste dooni mayno qaate dooni mayno ino hadiyaha u qoryo qaata diinta alleh difaaca dawaaqiida ku duula daartayga lana guubaad radyahaw qoryo qaata diinta allee difaaca dawaaqida ku duula daartayga lana guubaad dooni mayno dumar dooxe dooni mayno shaacab laaye dooni mayno hanti boobe dooni mayno dooni mayno dooni mayno dumar dooxe dooni mayno shaacab laaye dooni mayno hanti boobe dooni mayno dooni mayno dooni mayno dumar mardooxe doni mayno shacablaye doni mayno handiboobe doni mayno doni mayno doni mayno diinka jeeste doni mayno dastur qaate doni mayno dalqabiye doni mayno dulmi doone doni mayno dal shisheeye doni mayno doolar qaate doni mayno dadka laaye doni mayno daaqud raace mayno diinka jeeste doni mayno doni mayno